بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed aynu kaga waramaynay taariikh nololeedkii khaalid ibn lwaliid almakhzuumiy sayfullahi almasluul khaalid ibn lwaliid oo ahaa reer bani makhzuum ahaana seeftii allaahi galka la-ayd radia allahu canhu ardaa ilaahay raalliha ka noqdahna raalligeliye walaalayaal xalqadantii ka horreysa waxaynu kaga soo warramnay khaalid ibnulwaliid oo duulaano dhowr ah ku qaaday dowladdii adduunka ugu weyneyd uguna baawarka badneyd ee farisiyiinta tiraba afar dagaal ayuu ilaa iyo hadda uu galay muddo yacni qiyaas ahaan laba bilood ama wax ka yar ayuu afar dagaaloo waaweyn uu ku qabsaday waqooyiga ciraaq inteedii badanayd oo dhan uu ka qabsaday dowladdii farisiyiinta waxaa maray geesigii muslimiinta ee khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu ardaa waxaynu soo aragnay cabqariyadii khaalid ibn lwaliid waxaynu soo aragnay maskaxdiisi iyo maankiisi iyo khidooyinkii iyo qorshayaashii dagaal ee uu dhigayay waxaa ugu dambeysay duulaankii loo yaqaanay macrakati alwalija ama macrakati nahri dam ee uu ku laayay nimankii markaa masiixiyiinta ahaa ee markaa la dagaalamayey ama la safnaa dowladda farisiyiinta la safnaa ee garabka siinayay nimankaa markii uu ka argoostay wuxuu khaalid ibn welid uu tagay magaalo kaloo la dhaho amikshia amikshia waxay ahayd magaalada labaad ee ugu weyn carabta deegaanada ay ka degto dhulka markaa ciraaq ay ka dogto magaalada xiiro oo keliya ayaa ka weynay magaalo alaabo badan iyo xoolo badan ay yaalaan iyo dhaqaalo badan ayay ahayd magaaladii ayuu galay markaa khalid ibnulwaliid radi allahu canh magaaladii wuxuu u tagay iyadoon ciidiba joogin sababtoo ah raggii ilaalinayay waxa ay ku dhinteen macrakati nahri dam ama macrakadii eh, macrakati lwelija loo yaqaano raggaasi halkaasay ku dhinteen dumarkii iyo caruurtiina meesha way ka firdhadeen oo way ka yaaceen markii ay maqleen raggoodii baa la jebiyey ayay iyagiina yaaceen magaaladii buu khaalid bin walid uu galay subxaan allah wuu furtay wuu qaniimaystay haniimadiina shan meelood buu u qaybiye khumus hal meel ahaanna wuxuu u diray magaalada madiina caasimadii islaamka iyo abibakar asidiiq oo ahaa madaxweynihii muslimiinta abibakr markii warkii uu gaadhay ayuu isugu yeedhay reer quraysheed markaasuu yihi haadaa asadukum waa ka libaaxini waa ka libaaxini khaalid ibn lwaliid wuxuu weeraray libaaxi dowladda farisiyiinta subxaana allah carabtu waagii hore say uga cabsan jirtay farisiyiinta libaaxyo iyo magacyo ayay u bixin jireen iminkase waxaa soo baxay libaaxii xaqiiqiga ahaa ee dhabta ahaa waa khaalid ibn lwaliid radi allahu canhu kadibna wuxuu dhahay sidiiq radi allahu canhu ammaantii sifadii ugu sarraysay ee lagu sifeeyo khaalid bin ulwaliid radi allahu canh wuxuu dhahay acajasat innisaa'u an yalidna mitla khaalid dumarkii ma ka caajiseen inay dhalaan wiil la mida khaalid ibn waliid innaguna waxaynu leenahay iyadoo ay kasoo wareegtay kun iyo afar boqol oo sannadood ka hor ayaanu leenahay nacam yaa abaabakara sidiiq nacam cajazat innisaa wan yalidna mithla khaalid haabaan leenahay sidiiqow way ka caajiseen dumarka afarta bilyan ah ee dunida ku nool maanta inay dhalaan nin a ah. khaalid ibn lwaliid radi allahu canhu arda khaaliga walaalayaal waxaa ammaanay rasuulullah sayidina rasuulilaahi ayaa ammaanay oo dhahay khaalid waa seef ka mida seefaha allah ee gal kala loo gal tiro galka looga saaray kufaarta iyo munaafiqiinta subxaan allah khaalid walaalayaal ma daalayo ma cajisayo tacbaan ma noqonayo ma seexanayo mar walba waa mujaahid waa dagaalamayo waa la yaab subxaan allah waa cajiib ninkani radia allahu canhu ardaa magaaladii uu qabsaday kadibna wuxuu doonay inuu u gudbo magaaladii ugu weyneyd ee la dhihi jiray xiira magaalo weyn oo caasimadu ahayd caasimadaha dhowr caasimadood bay lahayd dowladda farisiyiintu caasimad ka dawladaha dowladaha farisiyiinta caasimadana u ahayd carabta degta ama jiiraanka la ah dawladda farisiyiinta ee dabcan ay xilfi wadaaga magaalada waxaa la dhihi jiray magaalada alxiira ayaa la dhihi jiray waa soo baxay markaa khaalid ibnu waliid iyo ciidankiisii ma nasanayo ma tacbaanayo ma daalayo isagoo intaasoo nabar lagu dhuftay oo intaasoo mubaarasihiisi soo bax galay radia allahu canhu arda wuxuu soo kaxaystay markaa dooma ayuu soo kaxaystay waayo meesha waxaa jirta webi yar ayaa jirta webigan waa in laga tallaabaa kadibna loo gudbaa dhufayska magaalada loo yaqaano madiinata alxiiro ama magaalada xiiro loo yaqaano doomahaasoo uu kasoo qaatay ama uu ka qabsaday nimankii farisiinta dagaaladii hore ee uu la galay dabcan doomihii ayuu saaray alaabtiisii cuslayd ayuu saaray waa soo baxay khaalid ibn ibnulwaliid markii uu meeshii uu yimi ayaa webigii sidi doomihii saar ayaa biyihii yani webiga ayaa yaraaday webiga doomihii markii ay sidhaahdeen markaa ka tallaaba ayaa biyihiibaa yaraaday kolka nimankii mallaaxiinta ah, raggii markaa yaqaanin doonta sida loo kaxeeyo ayaa waxay dhaheen khaalidow biyahan waa la awday biyahan waa la awday sababtuna waxay ahayd walaalayaal ninkii xiiro markaa ka telin jiray oo magaciisa la dhihi jiray asdaba eh, marzaban asdaba marzaban ayaa ka telinayay wiilkiisii ibnu asdaba marzaban ayuu soo diray iyo ciidan ayuu soo diray wuxuu dhahay khaalid wuu kasoo tallaabayaa eh, subxaan allah webigan wuu kasoo tallaabaya khaalid meel celinaysa ma jirte ee yacni biyaha awd markaad awdid biyuhu dhan kale ha u leexdaan yani biyuhu waddadii webiga ahayd ay mari jiran yaani marin subxaan allah khaalid markii loo sheegay yacni markiiba intuu kaxaystay fardafuullo ka mida muslimiinta ayuu ku gadiyey muu nin wiilkii asdaba marzaban uu dhalay inuu khaalid ibnu waliid oo yacni fardihiisa wataa inuu kusoo kadinay markiiba si dhaqso ah oo degdega ah ayuu khaalid ciidan fudud intuu kaxaystay ayuu tegay meeshii laga awday webiga laga awday dagaal iyo weerar buu ku qaaday wuxuu dilay ninkii uu dhalay asdaba ibnu marzaban ama masdaban uu dhalay subxaan saasuu kaga takhalusay raggii meesha awdayna subxaan allah wuu laayay webigiina wuu furay biyihiina sidii bay kusoo noqdeen subxana alla doomihiibuu kaxaystay alaabtiisii cusladii hubkii uu saaray way ka tallaabeen markaa muslimiintii webigii way ka tallaabeen dhanka kale ayay yimaadeen ninkii haddaba xaakimka ka ahaa magaalada xiiro ee asdaba marzabad ayaa waxaa loo sheegay in wiilkiisi ibnu masdaba marzabad in la dilay oo khaalid ibnu waliid uu dilay subxaan allah sidoo kalena waxaa loo sheegay in boqorkii kisra anusharuwan in uu dhintay isagiina subxaan oo waa inagii markii hore kasoo warramaynay ee lahayn bahman jaada weyhi hogaamiyihii guud ee ciidamada farisiyiinta ayaa dib u laabto ku laabtay magaaladii madain ee caasimada u ahayd farisiyiinta leanno waxaa xanuunsanaya baynu nidhi kisra anu sharwan boqorkii farisiyiinta ayaa xanuunsan waanu dhintay labadaa war baa ninkii asdaba marzaban isku mar u yimi dabadeedna cabsi baa gashay ninkii magaaladii waa ka cararay xiro ahayd ee uu baro saabka uu ka ahaa wuxuuna qabtay caasimadii farisiyiinta madain loo yaqaanay subxaan allah khaalid waa soo galay magaaladii alxira buu soo galay wuxuu u yimid dadkii oo markaa xusuun ama dhufaysyo yacni ku jira khaasatan afar qasri oo waaweyn oo magaalada ku yaalay oo qasri kastaaba uu lahaa dhufays ayuu markaa uu soo galay markaa khaalid ibnu waliid radi canhu qasriyada waxaa ka mid ahaa qasri la dhihi jiray qasrulabyad qasriga caddaanka wuxuu u diray in uu isku weer uu ka qabto saxaabigii daraar ibn alswar radi allahu canhu ayaa la dhahay adigu weerar ka qaba qasrigaas loo yaqaano qasril abyad oo uu ku jiro ninka la dhahda iyaas ibnu qabis oo carabtii degeneed magaalada xiiro degeneed dad markaa masiixiyana way ahaayeen diintaasi haysteen laakiin xilfi wadaag la lahaa dowladda farisiyiinta sidoo kale qasri kale ayaa jiray wuxuu kale u diray daraar ibn alkhadaab nin la dhaho wuxuu u diray qasriga la dhahda alcadisiin qasriga aad buu yidhi waxaa ku jira in la dhahdo cadiy ibnu cadiy iyo ciidan uu hogaaminay sidoo kale qasriga saddexaad wuxuu aha qasriga la dhaho mazin mazin qasri la dhaho waxaana loo diray daraar ibnu muqrin almusniy isagana waxaa ku jira in la dhihi jiray ibnu akal qasri afraad ayaa jiray qasrigaana dhufays buu dhufays buu lahaa dhufayskiibuu iskuwaar uu ka qabtay waxaana loo diray muhana ibnu xarit ashaybani waxaana ku jiray nin la dhihi jiray marka camru ibnu cabdilmasiix ama loogu naanistiisu ay ahayd ibnu qabiila ibnu baqiila la dhihi jiray subxaan afartii qasriye waaweynaaba square buu ka qatay khaalid markaa wuxuu siiyey hal habeen iyo hal maalin inay kala go-aansadaan in ay muslimiinta iska dhiciyaan ama jisyo bixiyaan ama inay islaamaan saddexdaa kala dooraan lagu yidhi subxaan allah adigu way soo tashadeen kadibna waxa soo baxay ninkii ku jiray qasrigii qasriga cad ee la dhihi jiray iyaas ibnu qabiis iyo ninkii ku jiray qasrigii kale ee loo yaqaanay qasriga ibnu baqiila oday warkaa waayeela gaboobay gaboobay oo subxaan allah suniyihiisaasi ay halkana yimaadeen oo oday aad iyo aad gaboobay yacni cajuusa ayaa soo baxo la dhahay magaciisa camru ibnu cabdilmasiix subxaan allah ninkii haddaba camru ibnu cabdulmasiix odaygii gaboobaya waayeelka ahaa ee suuniyihiisaasi halkaa soo dhacayna yani tuurta yeeshay ayayay ka dhigteen afhayeen oo warkaa waxay doonayeen ina sulxi ama heshiis ay la galaan khaalid ibnu waliid radi allahu canhu ninkiibaa markaa hadlay khalid markii uu arkay da-diisa ayuu saa weega markaasuu ku kam cumruk war da-daadu waa imise jir markaasuu yihi sana laba boqol oo sanadood baan jiraan subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata illa billah laba boqol oo sanadood ayuu odayga da-da uu jiray subxaan allah dabadeedna wuxuu ku dhahay khaalid ibnu waliid maxaad soo gaadhay ee kugu cajabka badnaa ama kugu yaabka badnaa intii aad noolayd laba boqol oo sannadood wuxuu dhahay waxa igu yaab badnayd buu oo aan la yaabay buu nidaamka yacnii nidaamka tuulooyinka iyo deegaanadaasi ay lahaayeen aan deganahay buu wuxuu dhahay magaalada dimashik oo dhulka shaam ka tirsan ilaa magaaladan iminka uu khaalid uu joogo magaalada xiiro ah ilaa halkaa tuulooyinka ku jira nidaam ayay lahaayeen gabadhu markay safrayso waxay qaadan jirtay raqiif waaxid hal rooti keliya ayay qaadan jirtay maxaa looga jeeda waxaa looga jeedaa bal u fiirsay dowladda farisiyiintu lahayd awood iyo dhaqaale ayay lahayd cajiiba tuulo kastaba yani baahi may qaban jirin dadku markay safraan rooti yaroo keliya la baxaysa inta kaleo dhan waa la wada martigelinaya u fiirso marka dowladda marka khaalid ibnu walid uu jebiyey may ahayn dowlad yaroo iska miskiinad ahoo laiska jebinaya maya khaalid ibnu walid laftigiisa ayaa markuu ka sheekanaya wuxuu leeyahay intaasoo goobood ayaan dagaala la galay dadku yidhi waxaan la galay carabtii murtadiinta waxaan la galay dhulka shaam iyo reer yurubkii waxaan la galay farisiyiinta wuxuu yidhi maan arkin buu yidhi dad lamida faris ogaysiinta ay u dagaalamaan dabcan waxaan geesiyaal ayay ahayd ma ahaan dad iska furanayo iska masaakiin oo iska fulayo carari rag wax iska dhicinaya bay ahaayeen subxaan allah laakiin cabqariyadii khalid ayaa radia allahu canhu meesha maraysay khidadiisii subxaan allah iyo guushii waa la weysiinayay wa tacaala uu siinayay markaa saxaabiga weyn khalid ibn walid radia allahu canhu arda khaalid wuu qoslay markaa odaygii labada boqol ee sanadood jiray markuu dhahay arrintaas ayagu yaabka badanayd dabadeedna khalid wuxuu dhaha odaygani waa oday weyn oo waayeela mana garanayo meeluu ka yimi wuu kharifay yacni wuu asaasay qindaa buu jooga kasuu odaygii baa wuxuu dha camru ibnu cabdilmasiix de waxaan christan bay ahayn masiixiyiin bay ahayn deetana wuxuu dhahay anigu maan kharifin buu yihi waanan garanaya meeshaan ka yimi markaasuu khaalid ku oh, xagaad ka timi kasuu min batni ummi hooyada caloosheedaan ka yimi buu yihi subxaan wuxuu ku dhahay xaggaad ku socotaa markaasuu dhi amaami hortaydaan ku socdaa buu yihi subxaan wuxuu ku dhahay markii dambe Eh, fafima ant yani maxaad ku jirta adigu markaasuu hi thiyaabi dharkaygan ku jira dee dharkaygan gashanaan ku jira subxaan allah eh, markaasuu wuxuu dhahay wuu la yaabay marka wuxuu arkay markiiba khaalid ibnu walid inuu ninkani caqli u leeyay lanna markii hore wuxuu islahaa wuu asaasiqo odaygu da weeye waa yeela sababta marka ay isaga soo horraysiiyen nimankii deganaa magaalada xiira ayuu fahmay markiiba khaalid ibnu walid markaa magaalada waxay lahayd dhufaysyo iyo xusuun markaas wuxuu ku dhahay khaalid ibnu walid xusuuntan iyo dhufaysyadan maxaad u samaysateen kolkaa odaygi yaraa wuxuu dhahay waxaan u samaysanay banaynaaha lisafiih ka safiiha ahee mangaabka ah ayaan naxbisuhu iskaga ilaalinaa safiiha maangaabkan waxba garanayn kaasaan iskaga ilaalinaa ilaalina aan u samaynay laakiin ninka geesigaa dhufaysna qaban maayo waa khaalid ibn waliid weeye radia allahu canhu arda kolkaa ninka camru bni cabdilmasiix la dhaho odaygii waayeelka labada boqol sano jiray wuxuu u adeegayay wiil addoon ahaa kiis buu siday yacni kiish ama meel alaab ay ku jirto kiishkii markaa uu siday wiilkii yaraa ayuu khaalid ku dhahay maxaa ku jira kiiskan markaasu wuxuu dhahay odaygii baa hadlaya camru ibn cabdilmasiix markaasuu hi waxaa ku jira sun musaac sun haddii aad saa u liqdid markiiba naftu ay ka ahaadayso markaasuu kuui oo sunta maxaad xaggaad maxaad ku falaysaa markaasuu yihi qoomkayga ayaa aniga isoo doortay buu yihi wuxuu yihi markaa marka aan waxba ka garan waayo buu yihi heshiiska waxaan ugu talagalay inaan liqo oo aan dhinto si aan qoomkayga wax ay karaahiyaystaan usoo gaadhin subxaan allah waa oday waayeela two hundred laba boqol oo sannadood jira yacni geeridu yacni isaga dhibkuma hayso subxaan allah wuxuu leeyahay laakiin qoonkayga inta dhib soo gaadhaysa inaan dhintaa dhaanta subxaan allah markaasuu khaalid wuxuu dhahay radia allahu canhu ardaa nafna ma dhimata buu yidhi ilama iyo waqtigeed iyo ajasheeda la gaadho markaasuu ku yihi ii umaradii ma garanaysa markaa muslimiinta habaa u diida khaalido waa sun weeye waxana ka fogow kasuu dhiidhib kiishki kiishkii baa loo dhiibay suntii buu soo qaaday fabtalacahuu liqay intuu akhriyay markaa bismi illaahi wuxuu yihi bismi illaahi khayr ilasmaa rabbi alardiina wasamaawaat aladi laa yaduru maca ismihi daa araxmaan raxiim dam uu liqay intuu ducada akhristay subxaan waxaa la islahaa markaa khaalid ibnu weliid suntii uu hal saac gudahooda uu ku dhimanayay ayuu liqay subxaan allah uu dhimanaya manuusan dhimanin subxaan allah suntii buu liqay markaasu wuxuu leeyahay uu ducaysanaya uu leeyahay ilaahay baan ka magan magangelaynaa oo aan kaga magangelayaa buu yihi cudur kasta ninkii camru bn cabdilmasiix odaygii meesha taagnaa intuu sidaa u eegay oo uu fiiriyey ayuu cajabo ama kaaga markaasu wuxuu yihi wallaahi buu yihi la latabluqanna maa aradtum waxaa rabtaan waa gaadhaysaan buul maadumtum wuxuu idhi inta ay idinku jiraanin sidan oo kale ah wax allaaliya waxaa rabtaan waa gaadhaysaan magaaladiina wuu furay heshiis buu saa ku galay jizyadiga markaa ogolaadeen nimankii khaalid markuu sulxiga sulxigaa dabagelay oo uu nimankaa uu sulxigii heshiiska la gelay ayaa wuxuu ku xidhay in ay keenaan gabadh la dhaho magaceeda karama bintu camru ibn cabdilmasiix odaygan labada boqol ee sanadooda gabadh uu dhalay hala kaalaya ba yidhi markaasay dheheen maxaad ku falaysaan gabadhan markaasuu yui gabadhaa keena gabadhaasoo keentaan mooyaane subxaan allah heshiisaan idinka saxeexaya ma jirto waxaa layidhi war waa islaam weyn wey oo dhowr iyo siddeetan jira subxaan allah maxaa ku falaysaan markaasuu uhi mayk waayo waa la keenayay waayo waxaa ku jirtay saxaabada rasuulka nin la dhalo shuwel magaciisa waxa la dhihi jiray shuwel nink marka qisaa jirta cajiiba qisada cajiibkaaba jirta waxa weeye ninkan shuweel oo saxaabada nabiga ka mid a ayaa wuxuu ag fadhiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadeedna rasuulkii xabiibkaahi maxamed baa wuxuu ka waramay sala allahu calayh wasalam in ummadiisu ay furanayso magaalada xeera sala allahu calayhi wasalam dhowr axaadiis badan buu dabcan uu ka sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii horeynu soo marrayna dib u xasuusta ee cadiy ibni xaatim ada-i uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada xiira haweenaydu intay ka timaado ayay tegaysaa beytka ilaahay xurmaysan oo ay soo dawaafaysaa axaadiis badan buu nabigu ku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam in magaalada xiira la furanayo isagoo nebigu ka waramaya magaalada xira in la furanayo ayaa nin nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa joogo shuweyl la dhaho ayaa wuxuu dhahay rasuul allow magaalada waxa amiiradka ah yacni camru bn cabdilmasiix odaygan inantii uu dhalay waxa weeye waa gabadha gabadhan la dhaho karaama bintu camru bn cabdilmasiix gabadhaas oo yacni amiiradna ahay quruxna lagu tuhmayey gabadhaasaa jirta markaasuu wuxuu dhahay shuweyl baa wuxuu dhahay rasuul allow aniga isii gabadha hab hibli buu yihi aniga ii hibe markaasuu rasuulku wuxuu dhahay hiya laka qaado adigu subxaan allah ninkii shuweel baa ku jira saxaabadii rasuulkii dagaalamayay subxaan allah markaasaa layidhi gabadhaas oo aad keentaan mooyaane heshiis laydinka saxeexayaa ma jirto islaam bay ahayd way timi subxaan allah waxay tidhi anigu sideetan jir baan ahay ama boqol iyo jar baan ahay gabadhde da weyn ba da-deedu aada u gabowday marka anigu addoommad ma noqon karayo waxa la yidhi ma yeelino ninkan ayaa markaa saxaabigii nebiga ah ayaa markaa sheegtay oo lagu hibeeyey laba saxaabi oo kalena marag iyo markhaati bay u fureen inuu nebigu ku dhahay adaa iskale gabadhii baa waxay tihi war waayahaye waan u tegayaa ninkii markaa waxay tidhi gabadhii ninkan imika ninkan shuwe la dhaho anoo yar oo da-deedu ay yar tahay buu i arkay subxaan allah warkaasu nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu maqlay magaalada xeera la furanay ayuu weydiistay gabadhan gabadhii baa loo keenay mise gabadhii da-beyn dee noqoto islaam weyne yeela dabadeedna waxay tidhi waan isfudaynaya fidyaan bixinaya lacag baa iska bixinaya wuxuu dhahay ninkii nin miskiina buu iska ahaayo wuxuu yihi waxaad waxaan kaa qaadanayaa buu yihi cashara mia yacnii boqol boqol toban boqolaad baan kaa qaadanaya toban boqolaad ayaan kaa qaadanaya ayuu yidhi subxaan allah gabadhii intay tagtay bay alfa dinaar kun dinaar bay u dhiibtay subxaan allah saxaabadii rasuulkaa waxay dhaheen iyo muslimiintii war gabadhan waa gabadh amiirada ma kun dinaar keliyaad ka qaadan markaasuu yihi oo cashara mia boqol toban boqolaad ama wax ka weyn baa jira ma tire ka weyn baa jirta anum anaa garanayo tire ka weynba subxaan allah u fiirsada walaalayaal dadku dad masaakiin ilaahay ah ayay ahaayeen saxaabada rasuulka ridwaanullahi alayhim gabadhiina sidii baa lagu sii daayey qiso aada yacni dariifana way ahayd khaalid ibnu waliid walaalayaal magaaladii wuu qabsaday magaaladii ugu weyneed caasimada wahayd carabtaba ama carabtii degeneed ciraaq oo dhan waqooyiga ciraaq oo dhan wuu qabsaday kadibna warqad ayuu u diray boqorkii markaa Eh, kisranu sharwan iyo caruurtiisii uu dhalay dabcan qiso kaloo dheer baa jirta ninkii kisra markii uu dhintay wiil uu dhalayo shiire la dhaho ayaa meesha qabsaday isagiina wuxuu laayay dhammaan wax alaali wixii kale dhexal sugayaasha ahay oo dhan yacni marar kale insha allahu taala an kaga warramaynaa fatxu faris laakiin iminka inagu waxa aynu diiradda saaraynaa khalid ibn walid radia allahu canhu siiradiis warqadaa markaa uu diray khalid ibn walid wuxuu lahaa yani saddex mid kala doortuu yidhi in aad markaa islaamkaa soo gashaan iyo ilaahay diintiisii boqortooyadiinana sidiina a ahaato waxna aan laydin yeelin waa kow inaad dowladda islaamka ogolaataan oo jizyo bixisaan inaad wax iska dhicisaan saddexdaas oo kale doorta buu yidhi haddaad doorataan dagaalkana waxaan idinku ballan qaadaya buu dhahay khaalid inaan idinka horkeenayo rag jecel in ay dhintaan sidaad idinku u jeceshiid inaad noolaataan subxaan allah warqaddii iyo fariintii markii ay gaadhay cabsiyo argagax baa nimankii galay wayna la cajabeen markaasaa kuwa doqomadooda ah farisiyiinta la dhihi jira balag ninka saxaraha ka yimi erayadu adeegsanaya inugula hadlaayo subxaan allah khaalid ma nasanayo ma tacbaanayo ma daalayo markii uu fartay markiiba waxa uu yimi nimankii duhuqaan almudun duhuqaan almudun waxa weeye waa magaalooyinka maayiradeed ama mine biyada ragga madaxda ama duqii magaalooyinka tuulooyinkii yaryaraa dhammaantood baa u yimi ila waa caasimadii weyneyd ayuu furtay markan tuulooyinkii raggii o dhan baa u yimi dabcan khaalid bay markaa heshiis ay la galeen kadibna khalid muddo ayu halkaa uu joogay radia allahu canhu wuxuuna doonay magaalo yacni meesha uu joogo dibaddeeda ama yacni dhabarkiisa waxaa jira magaalooyin ay wali dowladda farisiyiintu ay ku awood awood ay ku leedahay oo loogu talagalay nin kale oo uu soo diray abibakr asidiiq oo cayaad ibnu khanim la dhihi jiray oo loo soo diray dowmataljandal magaalada dowmataljandal inuu soo furto kadibna uu magaalooyinka kale uu soo maro ayaa wuxuu ku hakaday eh, magaaladii dowmataljandal kolkaa khaalid wuxuu ka cabsaday in ay dhabarkiisa ay kaga yimaadaan eh, ciidamo farisiyiina meelo kale ay kaga yimaadaan marka wuxuu doonay in dhabarkiisa marka hore iska soo sifeeyo waa baxay wuxuu tegey markaa magaalada loo yaqaano al ambar ayuu tegey magaaladana dhufays weyn ayay lahayd dhufayskana hareeraheysa waxaa ka qodnaa godweyn godad waaweyn ayaa ka qodnaa subxaan allah markaa ragga dhufayska taagan waxay meel daloolabay soo istaagayaan shiish bay markaa kasoo tuurayaan iyo warmo ama fallaadho iyo leeba bay kasoo tuurayaan muslimiintuna isku weer bay markaasa uga qabatay meeshiina uma soo gudbi karto leanna godweyn baa meesha ah godweyn baa laisku soo weegaaray isku soo weegaaray ninka markaa meesha jooga xilligaas waxaa la dhihi jiray sheerzad sheerzadna waa ninkii xukumi jiray meel la dhahdo saabad saabad waxay ka tirsan tahay magaalo caasimada weyn ee madain ayay ka tirsan tahay leanna madain toddoba magaalo ayay ka koobnayd caasimadoodu markana ayaynu sheegi doonaa insha allah marka magaalo kamid kamida ah magaalooyinka madain waa saabad baa la dhihi jiray marka xaakimu saabad ninkii xukumi jiray saabad ayaa magaaladan al ambaar yimi dhufayskana ku jira ciidankoodiina halkaas merba meesha daloosho ayuu kasoo tuuraya maxay uu kasoo tuuraya subxaan allah fallaadhi iyo leebkii uu kasoo tuuraya iyo shiishi khaalid wuxuu furay markaa ciidamadiisii in raggaa meesha ku jira shiishka intay intay shiishaan leebabkood iyo warmahooda intay ku shiishaan inay indhaha ka toogtaan indhaha subxaan allah indhaha ayaa layska tooganaya macrakadii indhaha la layska tooganaya weeye indhaha ayuu kala dhacay nimankii markaa dhufayska ku jiray ilama iyo kun nin oo ka mid a ah raggii dhufayska ku jiray indhahu ka daateen kolkaa culimadu waxay u bixiyeen macrakatu dahti lcuyuun macrakadii ama duulaankii indhaha layskala soo baxay ilan khaalid ciidamadii muslimiinta jooga indhaha lagala soo bax kunnin marka indhahu ay ka duuleen subxaan allah ayay markaa eh, ninkii sheerzad la dhihi jiro uu soo bandhigay sulxi iyo heshiis uu soo bandhigay khaalid ibn waliid khaalid markaa wuxuu ku shardiyey shuruudo ayuu keenay shardi buu ku shardiyey sheerzad ayaa diiday kolkaa khaalid wuxuu dhahay hadaba aynu meesha wada galno meeshuna god weyn ah sidee looga baxaya khaalid markaa wuxuu dhahay geelii ay wateen kuwii markaa tamarta yaraa ee daciifka ah masaakiinta iska ah ayuu gowracay markii uu gowracay buu geelii ayuu wuxuu ku guray godkii godkii bay kaga tallaabay sheerzad oo joogay qasriga yani yacni ku jiray markii uu arkay inuu khaalid kaba soo tallaabay godkii weynaayo ku hareeraysna cabsi baa gashay shardigii khaalid uu ku xidhayna wuu ogolaaday subxaan allah saasaana markaa uu ninkii sheerzaad uu ku dhiibay magaaladii oo gacmaha ugala baxay khalidna wuu galay ninkii kale sheerzan rari jiray magaaladii magaaladiibuu isaga baxay subxaan allah sidaas bayna magaaladii al ambar la dhihi jirayna ay kusoo gashay gacantii muslimiinta subxaan allah khaalid ibn walid weeye radi allahu canhu ardaa ma daalayo mana tacbaanayo mana yacni mana joogayo ilaa maayo hadafkiisa uu xaqiijiyo iyo goolka uu ka leeyahay noloshan uu xaqiijiyo dabcanna waa saxaabi rasuul weeye radi allahu canhu ardaa wuxuu waxaan oo dhan u qabanaya waa ilaahay subxaana wa tacala si uu ugu dhowaado may kamanay ahayn istusnimo ama jagadoon ama mansabdoon ama magacdoon ilaahay wejigiisa ayuu ku raadinayay iyo jannadoon ayuu ah waxaana arrintaas hadhow toole ayaad arki doontaa iyadoo macno weyn leh marka yani cumar ibn alkhataab radia allahu canhu uu qabsado dowladda marka islaamka madax uu noqdo marka la casilo khalid ibnu walid ayay waxa ku muuqanaysa in acmaashii uu qaban jiray khaalid ibn walid ay ka ahayd fi wajhi illah ilahay wejigiisa ay ka ahayd markaasay noo caddaanaysaa markaana weyn gaari doonaa insha allahu tacaala xalqadeeni naynahaasaynu kusoo gunaanadeynaa hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh